rab alcarshi alcadiim xadiidkan bihada sanad ayuu ku yimid fii saxiix albukhaari lix kun saddex boqol afartan iyo shan nabigu nabigu wuxuu yadcuu kii ku ducaysay fa hada ducaa cinda alkarab yani markuu cinda alxazn cinda alxusni waalhami waalham laa ilaaha ila allah alloon alla kaahin la suuro allihi alcaiim weynaa allihi alxaliim dulqaadka badnaa laa ilaaha ila allah allahan allahi ma jiro wey rabbi samaawaati samaawaadka rabbigoodii ahaa iyo waalard yani rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii ahaa iyo walard wa rabu alcarshi alcadiimi carshiga weyne rabbigiisa ahaa idan ducada waa duca muhiima waa in la xifdiyo oo lagu ducaysto xadaana cabdullah bn muxamed ibn abi shayba qaala xadaana cabdulmalik ibn camr abu caamir alcaqadi qaala xadaana cabduljaliil ibn caطiyat alqaysi abu صالح الbصري صدوq عن جعفر بن maymuن صدوq يخطئ قال xdثني cبدالرحمن بن أbي بكرة anahu qaala taabicigaa wuxuu yidhi liabiihi aabbihi abubakrata nufaac ibn xaaris saxaabiga jaliilka yaa abatii aabbow innii asmacuka anugu waxaan ku maqlaa tadcuu adoo ku ducaysanaya kulla khadaatin aroor kasta waagii baryo waa ducaysataay weliba ducadan soo soctad ku ducaysatahay xaggeeda keentay allaahumma caafinii fii badanii allaw shirkayga iga caafi allaahumma caafinii fii samcii ilaahu maqalkayga iyo dhagahayda ii caafimaad geli allaahumma caafinii fii basarii ilaahu aragga ii wanaajiyo indhaha iyo aragtisaha iga qaadin laa ilaaha ilaa anta ayuu odhan jiray tuciiduha waxaad ku celisaa salaata saddex goor baad tidhaahdaa xiina tumsi markaad galabayso casarkii marka la gaaro ama maqribkii la gaaro ducadan aadbow saddex goor baad akhridaabo allahuma caafinii fii badani allahuma caafinii fii samci allahuma caafinii fii basarii laa ilaaha ilaa anta waxiina tusbixu markaad waaberiisatana alaaa saddex goor baa fooq ay ku celisaa wa taquul saddex goor markaa intaad tidhaahdo waxaad daba dhigtaa allaahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqr ilah waxaa kaa maanjelayaa gaalnimo iyo saboolnimo yani caydhnimo faqiirnimo allahuma inii acuudu bika waxaan kaa maangelaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa anta tuciiduha tanna waxaad ku celcelisaa alaaan xiina tumsi waxayna tusbixuu alaaan faqaala wuxuu hi abu bakr saxaabigu wuxuu ku jawaabay nacam haa runtaa wey ducadaas galowkii baan dhahaa ooma ku daxaeedaa labada cirguuyeed baan ka shaqeeya saddex goorna waan ku celiya waa runta samictu rasuul allahi yaa bunay wiilkaygiiyo samictu rasuula allahi baan maqlayo yaquulu leh bihinna yani bihaulaai kalimaat ama ducada aan kuu soo sheegay nabi maxamed oo ku ducaysan hayaan arkay waana uxibu waxaan jeclahay an astana inaan ku daydo ama aan qaado bisunatii wadadiis an astana inaan wara jidaysto bisunatii jidkii nabiga inaan qaado itibaacaas baan rabaa oo nabiga saa yeeli jiray hadda nabiga in lagu daydana de waa waajib diini ah halkaasa maraya qaala wuxuu uhi abu waqaala rasuul rasulka weligu wuxuu ku daroo kale dacawaatu almakruubi ninka walbahaarsan ama dhiban ama tiiraanyaysan ducadiisu uu ku ducaysanayo waxaa weeye allaahuma raxmataka arjuu ilaahu waxaan rajaynayaa naxariistaada baan ku daraynayaa walaa takilnii allow ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftiga ha igu sidayni wey darfata caynin ilbiriksi darfata caynin ilbiriksina naftiga ha igu sidayni wey leannu naftayda waa i kharibaysaa waan isdulmaynaa adduunko dhan baa kharrin maayo ilahu gacantay qabo wey wa aslix lii allow ii wanaaji aniga sha'nii arrintayda iyo umuurahaygoo dhanba kulli dhammaantii wa aslix lii sha'nii kullah yacni arrintayda dhammaanteed allow inaajtad middeeda adduunka midda aakharo howlahayga dhan ba allow tasi laa ilaaha illaa anta ducadaas waxaa ku ducaysanaya ruuxa dhiban ama walbahaarsan wuxuu doonayba haka walbahaarsanaade xadaثna mحamed بn cabdالcaزيiز abu camr almarwazi diqة imaam qaala xadaثna cabdالmلك ibn ibn khaaab waa maqbuul buu xaafidku yidhah raxmat ullah calayh ibnu cubaydillahi bn abi bakrata qaala xadaanii raashid abu muxamed raashid alxumaani aw alximaani saduuqun yukhti can cabdillaahi bn alxaaris annawfali fiqatu imaam qaala samictu bna cabaasin yaquul kaana anabiy nabiga ilaah wuxuu ahaa yaquulu kii cinda alkarabi aw cinda alkarbi yani walbahaarka agtiisa cinda alxusni waalhami waalhami wuxuu odhan jiray ducadii horena soo maray weeye laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim intaasuu nabigu isaba dhigi jiray allah aan alla ka ma jiro allihii alcadiim weynaa alxaliim dulqaadka badnaa ee addoomihiisa iska cafinay una dulqaadanaya ilaa laga gaarhayo yowma aljaza laa ilaaha ilaa rabu alcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigiisa ahaa laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabb اlcarshi اlkariimi carshigii wanaagsanaa rabbigiisi ah allaahuma srif allow iga leexi sharahu shaygan sharkiisa yani sharkiisa waa maxay waxaan aad ka cabsanaysa iyo waxaan kugu soo fuullay dhibkan aad ka baqayso cid ka walbahaarsan tahay waa le ilahu iga leexi sharkiisa ilahu dhinac iga mariy ziyaadadaa dambe sheekh wuxuu le waa ziyaada munkara maxaa yeele intan dambe allaahuma srif sharahu yani nabiga kama sugnaanin buu sheekh albaani raxmat ullah maxaa yeeley waa ziyaada munkara wاlxadiiثu fi الصaxiixayn xadiidkan haddaynu soo mara isagoo ziyaadada wadanin baan soo marray baabkii aan ku bilownayba waa ku jiray marka lafdigaa ma sugnaanin inta dambe ah allahuma asrif sharahu yani waa dhihi kartaa way ku ducaysan kartaa laakiin nebi maxamed ma'fuuro kama aha wey waa la kala fahmo nabiga kama sugnaan intan dambe wey intaa horaa ka sugan ayb baabu ducaa'i cinda alistihaara wuxuu baab yahay in la ducaysto marka ilaahay subxaana wa tacala laga khayr dalbahayo oo khayrka la weydiisanayo xadaثana muطarif ibn cabdillaah alyasaari waa iqat imaam waa maalik baa abtu ahaa ibn ukhti maalik baa loo yaqaanaa maalik bn anas gabadhay walaalihiin baa dhashay abulmuscab qaala xadaثana cabdالraxmaan ibn abi lmawaali صaduuq rubama akhطأ can muxamed ibn munkadir waa taabici jaliila can jaabir bn cabdillaah qaala kaana الnabiyu nabiga ilaahi wuxuu ahaa yucallimunaa kiina bara alاstikhaarata khayr dalabka yani طalab اlkhayri min allahi caza wajal ilahay inuu khayrka ku waafajiyaad ka dalbaysaa istikaara saasa loogu bixiye ilahay waxaad ka dalbaysa ood weydiisanaysaa ka baryaysaa sida khayrkee kuu ron rabbi inuu ku waafajiyo istikaara saasaa loo yidhi waa meel khayr ba laga keena yucallimuna wuxuuna beri jiray alistikaarata khayr doonidda ama khayr weydiisiga rabbi khayr weydiisto fi lumuuri arrimaha dhammaantood idan ashaana culamada qarka waxay leeyihiin ashur ma aha alistihraqiya jinsiya waxaa weeyaan waa alcaadiya ayb waxaa loo jeedaa arrimaha adduunyada arrimaha adduunyadaad loo istikhaaraystaa laakiin arrimaha diinta looma istikhaarayso inaad sadaqa bixiso ma istikhaaraysan istikhaaraysan mayso inaad ruuxa miskiinka waxsiiso loo istikhaaraysan maayo inaad xabada ridood jahaadada halgandood gaala iska dhexso u istikhaaraysan maysid inaad xajido u istikhaaraysan maysid arimaha diinta looma istakariso lanna waa makhaluuqa loo istakariso waxaa laga hadlaya waa hawlaha adduunyada inaad bacshiro gasho inaad gabar guursato inaad maanta safarto meebla aado hawlahaasaa laga istakarisanaya wixii hawlaha adduunyaa ka suurati sida suuradda hoo noo beri jiray rasuulku oo min alqur'aani ka mid ah idan nabigu qur'aanku saxaabadu waa beri jiray sida qur-aanku noo baro si lamid ah ayuu nabigu ducada noo beri jiray wey ducadu marka waa duca muhiima ah muxuu nabigu odhan jiray idaa hama biاlmri falyarkac ragcatayn yani idaa hama almuslim biاlamr waxa muslimku hadduu arrin doono inuu sameeyo amarkaana uu yahay amar dunyawi ah falyarkac ha rukuuco oo ha tukadaa loo jeedaa ragcatayn laba ragcadood uma yaquul ha yidhaahdo allaahuma inii astakiiruka ilaahayow anugu waan ku khayr weydiisanaya sida ii roon baan ku weydiisanayaa astairuka adlabu minka alqudrata cala alkhayr inaad ka ertag karooto bicilmika yani ogaanshahaada leanna ilahay baa subxaana wa tacala uu ogya waxaan ku khayrka waxaan ku khayrku ahayn laakiin adigu ma ogi adigu waxay og tahay si guud bay u og tahay wuxuu rabbi ku amray inuu khayr yahay wuxuuse kaa reeba inuusa shar kuu yahay waa macluuma ama cilmi waxa way mujmal ama ijmaali ah laakiin ilahi subxaana wa tafsiil iyo ijmaal buu ogya wuxuu khayrka ku sharkana ku ah idan waa isdhiibaysaa allahuma inii astakiiruka alla waan ku khayr weydiisanaya bicilmika cilmigaadaana kuu khayr weydiisanaya ogtaa waxaanay khayrkay waxaanay khayrkay ahayn wa astaqdiruka waan qudro weydiisanaya waa alab alqudrati min allah astaqdiruka inaad ikarsiistaan ku weydiin wey inaad ikarsiiso ayaan ku weydiinaya cala alkhayri biqudratika ilan qudradu iyo cilmigu waa sifada rabbi subxaana wa tacala uu leeyahay ilah baan lagu baryahayaa wa atawasul bisifaati illahi subxaana wa tacala waan kukarma eh, weydiisan ama waan ku awood weydiisan waaya biqudratika bisababi qudratik qudrad alleha darteed baa ilaah ana waxaan ku weydiisanayaa inaad ikarsiiso sida khayrka ah. wa asaluka waan ku weydiisan min fadlika alcadiim fadligaada dheeraadka ah, ee weyn ee aakhriya adduunba leh ile fadliga ilahi waa caam hadda ragcad waxaad u jeedaa arrintan baad u wa asaluka waxaan ku weydiisan min fadlika fadligaada dheeraad ee xaggiisa yani deeqdaada xaggeeda alcadiima ee weynaa baan ku weydiisanaya yani fadligaada weyn ee ama nicmooyinka ama galladaha adduunka ama wanaagoo dhan xaggiisa wax kaa weydiisanaya intaaso dhan maxaan u wareegeysanhayaa fainaka taqdiru adigu waad awoodaa weye inaad wax bixiso khayrka ii waafajiso xumaanta iga leexiso sida i roon ee mariso walaa aqdiru ana awood ma lihi wa taclamu waad ogtahay waxa sharka iyo waxa khayrka ah walaa aclamu anugu ma ogi wa anta adiguna callaam alhuyuub waxyaabaha maqanoo dhan alla og baata subxana wa tacala callaam intaa markaa waa gogoldhig ducadii baa la fariisinhaya haddana hawshii baa la galhaya allahuma in kunta taclamu hada alamra khayrun lii fii diini wa macaashii wacaaqibata amrii aw qaala fii caajili amrii wa aajilihi faqdirhu lii allahuma allah in kunta haddaad tahay waaba tahay taclamu kii og haada alamra arrintan iyada ah hada الزawاaج hada الsفر hadihi الtijaara wsegi لأn fi الصaحيix waxaa ku sugan wayusamiihi baynihi صaحيح الbخaarي وغayri wayusamiihi bicaynihi wixii baad sheegi salaadana ku tabi mayso hadday kuu goyso ilaahw gabadhan baad dhihi dhib ma laha ood caridi kari weyne waad sii daynaysa ayb ya waad soomaaliyaysa dhibba ma laha wixi waaad sheegto ducada sideed u xifdinaysa oo soomaaliya lagama ogola yada nabi maxamed ka sugan tahay la bedeli maayo laakiin markaad maraysa arrintii aad ilah weydisanaysay luqada danta ku sheeg <clears throat> khayrun inuu khayr ii hadal ogtahay li aniga fii diini diintayda iyo wa macaashii noloshayda iyo wa caaqibati amrii ciribtayda dambe aad ogtahay inuu khayr iyo caaqibata amri taladeeda dambe iyo caayatiinka mustaqbalka wey aakhariyo adduunba ah oo masaqaa nabigu wuxuu yidhi meesha hore wuxuu ku bedela allahuma in kunta taclamu hada alamra khayrun lii fii diinii wa macaashii meesha ahayd ayuu hadda wuxuu ku bedelay fii caajili amri wa aajili meesha inta dambe macaashi iyo wacaaqiba amri baa lagu bedelhayaa fii caajili amri wa aajili inta hore lama bedelhayo inta hore waa sax oo loadu malaha shukuraawe malaha ee waxaa weeye inta hore waxaa weye khayrun lii fii diinii warku waa dhanyah waxaad dhigi kartaa marka inaad tara wa macaashi wa caaqibata amri ama waxaad ku bedeli kartaa fii caajili amri wa aajili labadaa macnaa ayaa loo isbedeli karaa fii caajili amri arrinkayga kiisa hore oo adduunyada awey ah iyo wa aajili kiisa dambe aakhare ah labadaaba inuu khayr iyo dad og tahay faqdurhu alla ikarsii wey ila aniga ikarsii waadana waxay dhaheen ma ahe ii qadar weeye ilahu ii qadar qadahay qalinkii igu duganaa helo ii feerme haddaan feerme waxba socon maayo maa sha allahu kaana maa lam yasha lam yakun idan marka ilah ii qadar culma qaad kutusay laakiin ilah kasi wey wain kunta taclamu alla wadaad ogtahay hada alamra arrintan ayada ah yusamii bicayni baan haynay sharun lii inuu shar iya fii diini aniga diintayda iyo islaamnimadkayga iyo macaashii noloshayda adduunka iyo wa caaqibati amri amase qaala wuxuu yidhi cirbtayda dambe wey amase qaala wuxuu yihi caajila amrii waaajilihi fasrifu allow iga canii aniga xaggay asaga allow leexi ayib haygii baa leexinaya fasrifu allow shaygii leexi weeci igara mari canii xaggay iga leexi asaga ha leexdo wasrifni aniga ileexi canhu cani shay asaga iga du anna idu wey aan isweyno ayib arrinkii bari alla u kaxeey anna galbeed i kaxee wey marka alla kala fogaado waqdur li alla ii qadaraamay karti alkhayra khayrku ii qadar xayu kaana meeshuu ahaadaba ilah markaa meesha wax ii khayr badan iwaafasigo markaa markaad iga leexiso anna ay leexiso meel kaloo ka khayr badan ay geli tan aan ku ducaysanayaba tu ka khayrbadana jirtaa laga yaabaa taas xaggeeda aadda wey bisneskan aan ku ducaysanayo mid ka khayr badan inu jirtaa laga yaaba igaga leexi midkano meel kale udii xayu kaana khayrku meeshuu joogaba allow ikarsi ama ii qadar uma radda lii uu qanci weliba alaayamantanki khayru gacanta kuu saaro inaad indhaha taagto ood imaansan weydo ood ku qanci weydo marka inaad ku qanacdo waxaa weyaan waa arrin muhiima ah. uma rabbigii alla igu qanci way igu raalligeli wayusami wuxuu magacaabahaya xaajatahu dantiisu sheegi dantaa meesha dambe ku sheegi maay halka hore ku sheegi amra markaad leedabaad sheegaysa halkaasaad gelinaysa way jirtaa fi aiixayn way jirta marka waa ismid intaaba haddaad sheegtay iyo taas aad abaajamadaha ku marteen ama cumdaha ku marteen kulle dad akrisatay ismid un wey kulli way iskeenaysa xadiis riwaya tira badan bay lakin riwaayadan waa riwaaya u gaaban riwaayad u gaaban wey xadaana ibraahiim ibnu mundir culama waxay isku khilaafsan yihiin xaggeen la gelin ducada xadiidku hadda wuxuu shariic ku yahay in uu dhachayo bacda salaa falyarkac ragcatayn way dhammaata ragcatayn uma yaquula baa meesha taala uma yaquulu wuxuu odhanhayaa ducadu ku ducaysa waadana waxay leeyihin salaaddu markii intaad atixiyaadka la timaado oo aad ah, salliga la timaado oo ducooyinka kale meesha geejida aad geliso meesha u dambaysa dhig baa loo jeeda ilan salaaddaa ugu khayr badan wax rabbi lagu baryo waadana waxay leeyihin ma ahee waxaa la gelin sujuudda sujuudda kugu dambayso maxaa yeele aqrabu ma yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid adoo amihii meesha dandageli ama markaad ka baxdo ku ducayso ila dibra kale waa basaada daclo waa la aqbalaay ama dhexdeeda gay ma mala inaad la timaada lagaa raba qasab weye shayga ku istiqaaraysa wax bannaan inuu yahay shay bannaan oo shareecada oga sheego inuu yahay shardi wey dhoofitaan ah dhoofitaan iyo risnaysa lama istiqaaraysanaysa magaalnima gaalnima mise maaba laisku hayaaye xagee lagu istikaarsanaya wax bannaan baa laga hadlahaya shay aan diin ahayn xaggana bannaan bay culumda ka hadlahayaan ayib marxaba ilaa uu go-aanka kuu caddanay waad wadaysaa ilaa hawsha ay kala baxayso culmadu waxay leeyihiin aadaab listiqan marka la zeyn muqayim iyo xaafid xajarba yani markaad hawsha bilaabayso qalbigaada ka saar sheegi mawduuciya waxa la raba inaad xaydaad samaynaysa waxo dhan ad ka baxaysaa hadda ruuxaad doonaysay ama gurigaad doonaysay ama arrintaad maaganayd qalbigaad ka saari kadibna awlo saafi aad ducaysanaysa idan wuxuu marka inuu khayr ku yahay dhowr xaalay aad ku ogaan kartaa in riyada aad ku aragtay manaam wanaagsan lagugu tuso in dad muslimiin hawshan ka warqabay kugula taliya aan kula yimaadaan saasala tahay hawshan bilow laftigooda waa bushra cilmigu leeyihin hawshan ka warqabin waxba aan ka ogeyn ama qalbigaadii bay si fiican ugu caddaanaysaa waxaad helaysaa deganaan baad helaysaa hawsha inaad diyaar u tahay ah adoo marka hore qalbiga ka saarayba bay dib kugu soo noqonaysaa si awood badan arrimahaasbay marka kusoo degelaysa laakiin horaanta adoo maadanaa u dahay inaad istaqaraad sii marto n iska ilaali marxaba sheek safarka hadduu mubaax yahaa safarka mubaaxa ah waa loo istifaarisan safarka mubaax eh maxaa dari sheekha ma soo oroonin kuma arag kulley sunnada qur-aan mucayan qur-aan mucayan wax xadiidu sheego asaxay walaa midaan asaxay midaba ma arag saa darteed qraan kalba ku akri laakiin faataxo waa laazim fii salaati kulliha baa lagu yidhi ninkii ahaa mufii salaadku salaadada dhammaanteed jamiica salawaat marka in faatax lagu akriyo xadisga laga qaadanaya idan faataxo waa laabudda wixii qur-aani kale marka adaa u fasaxan wakti u fiicanta xilligii u ficnaa allabariga allabariga xilliga u ficnaa fii jawfi leyl akhiir sadk alakhiir xilligan hala geliye xilliga ku yaraata insha allahu tacala <clears throat> xadaثna ibrahim ibn mundir alxizaami ثقة xاaفظ إلا أنه تكلم فيه أحمد لأجل القرآن لتوقفه فيه xadaثna سفyاn بن حمزة أبو طلحة المدني صدوق رمي <clears throat> waxaa lagu sheegaa xogow irjaa ah mise rafdi ah yaa lagu sheegaa ayib waa min rijaa ibn maaja wاlbukhaari irjaaba lagu sheega baan filaya qaala xadaanii kahiir ibnu zayd alaslami saduuqun yukhti can cabdiraxmaan ibni kacab ibnu malik alansaari iqat imaam qaala samictu jaabir ibna cabdillaahi yaquul dacaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa ducaystay fii hada almasjidi masaajidkan ku ducays barta ugu fiiq culamada uga dhex taagnaayeenba ayagoo dhex fadhiya yuri masaajidkan culamada waxay uu tilmaamay masjid alfatxi masjid alfatxi furashada masaajidkii misbalfatxiga waa masaajid ku yaalla weeye wuxuu ku yaallaa madiina madiina ku yaalla ay weliba dhanka galbeed buu kaga yaallaa xagga galbeedka maqribka buu kaga yaallaa masjid alaclaa baa loo yaqaanaa ama masjid alaxzaab maxamed musanana fii riwaayatin canhu wuxuu ku sheegay masjid alfatxi huwa masjid quba buu leeyahay riwaayadana waa jirtaa waxay ma ahe eh, masjid qubna waa gooni masjidulfatxina waa masjid ku yaala dhanka galbeed ee madiina masjid alaxzaab baan loo yaqaana ama masjid alaclaa baa loo yaqaana almuhim waa goob uu nabigu ku ducay salawatullah waslamu calayh marka ay ku ducaysanhayana masaajid ma ahayn ee kadib baa masaajid laga dhigay sida loo badan yahay yowma aliniin maalinkii isniintooda nabigu ku ducaysa wa yowma aulaaa wa yowma arbaca saddex maalmood buu nabigu ducaysanaya fastajiiba lahu nabigu waa laga aqbalay ducadii bayna salaatayni labada sala inta udhexaysa salaadda casarka iyo maqribka riwaayad baa sheegaya riwaayadna waxay sheegaysaa ma ee waa duhur iyo casar inta udhexaysa bayna salaatayn fastajiiba lahu nabigu waa la ajiibay ducadii laga aqbalay fastajiiba waa loo ajiibay lahu lirasuli sal slam bayna salaatayn min yowmi alarbaca isniin iyo talaado iyo arbaco midka dambaa inagu ducada laga aqbalay qaala jaabir wuxuu yidhi walam yanzil bii amrun muhimun haa'idun ilaa tawakaytu tilka asaacati jaabir wuxuu ku leeyahay marka anigu meeshaa fikir baan kala baxay markastay arrin culus i oon tabar u waayo ama balaayasay fakato ama hawsha igu cakarantada maalmihii nebi maxamed u toogtay baanana toogtaabu weliba maalmaha kadaba saacaddii nabi maxamed ducada laga aqbalay ile waan garanhayaa nabiga u sheegay xilligii baan anugu yaan ilaashadaab walam yanzil iguma soo degin ama iguma yimaado bi aniga amrun arrin muhimin muhiim ah haa'idun weliba culus wey haa'id yani shadiid wa fii riwaaya amrun caa'is yani cawiis wey wa fii riwaaya amrun muhim amran muhiim meesha uu yidhi haa'ir wuxuu ku daystay amran muhiim bas oon haa'irulka daba dhigin dhib ilaa hadday arrin cilis ugu timaado tawafaytu waxaan dhowrtaa ama eegtaa ama beegsadaa tilka saaca saacadda ayadaa fadacawtu allaha ilaahay baan baryaa fiihi fi lmri lmuhimi bayna asalaatayni labada salaad udhexaysa yooma arbacaay waliba maalinka arbacada fii tilka saaca weliba saacadda ayadaa haddaan saa yidhi maxaa dhaca ilaa caraftu waxaan gartaagay oon dareemaa alijaabatu ducadii laga aqbalayba ducadii in la aqbalay baan dareemaabuu dhan ogaadaa ayib waasuu ku ogaaday nabigu ducadii laga aqbalay isagoon u sheeginba nabigu soo laba maalmood u khalweynhayay ducada u waday u waday u waday maalinka dambe laga aqbalay oo nabigu wejigiisoo dhan baa ifay nabigu wuu farxay isagoo dhan ba wuxuu noqo waasa waasa ka nabi maxamed maxaad bedelay waa la fermaye bu la socdaa hawsha ayada marka saasay saxabadu ka ogaadeen jaabir bin erkiba xadaana caliy caliyiga ninkuu yaha lama yaqaano waa kayru manshuur mizi iyo cali bin waa isku khilaafeen mizi wuxuu leeyahay caliy waxaa weeyaan ibnu jacd saaxib ilmusnad iqat imaam xaabin xajar wuxuu leey maya caliy waxaa weeyaan cali bnu caliy bn cabdilahi اmadini sheekh اbukhaari weeyaan nin kaloo xadlay wuxuu leeya mhe waa caliy bn xujr asacdi si kastaba noqdee saddexda caalim mid ka mida ah hadduu noqdo waa mid kasta biyo kaba dhibcaan wey nin kasta ninka lagu doorsan karaa ma laha kaba dhibcaan nabadii caano wey <laughs> marka madaari xadiisa calaa iqa mar sheekhu iqa yahay hadda wax cadday haynin dhib ma laha laakiin anig qalad bay ugu qoran yahin xadaana caliy ibnu khalad baa ii qoran khalad wey sidaa ayadaa xadaana cali xadaana khalaf ibnu khaliifata w xadiidka xadaana cali can khalaf sax way can khalaf laakiin ninku u qoran yahay xadaana caliy ibnu khalaf ibnaas canha u bedelo isagu kitaabkayga xajta malidii ibnu buu qoraya soo ma tii weyneed baa tim xadaثna عlي can khلف ibn khaliفة ثiqة إlا أنhu اkhtalطa qاla xadaثnii xفs ibna أkhي أنس wasmhu cmar wa ثiqة صاlح الxadيiث can أنس bni maliki qaal kuntu maca النabiyi nabi maxamed baan amaanin la joogay fadacaa rajulu nin baa ducaystay faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa badiica asamaawaat samaawaatka allaha abuurayow weliba wanaajiyey ee qurxiyayow yaa mubdica asamaawaat yaa xayu allaha noolow wax kastoo nool nafta geliyayow yaa qayuum allaha adduunka maamulo wey ayuu u taagan ee maamulee gacanta ku haya idan ilahay asmaadiisiba ku bariyey saxaabigu hordhac wuxuu sameeyey aad u fiican tawasul biasmaa illaahi wa sifaatih <clears throat> inii anugu asaluka alla waxaan ku weydiisan intaa markuu yidhi saaabigu arrintiisa buu sheegtay ilahi baa baryay nabi maxamed baa maqlahay marka saxaabig ducaysanahay faqaal nabi wuxuu hi atadruuna ma ogtihiin ma garanaysa saxaabay bimaa dacaa wuxuu ku ducaystay ninkaa meeshu hawsha ka bilaabay u jeedaa wاladii nafsii biyadihi daca allaha ilaahay buu baryey saxaabigu bismihi magaciisii buu ku baryey alladii magaco idaa duciya all haddii lagu baryo bihi asaga ajaabo oo ilaha ruuxa aqbalo magaca rabbi haddii lagu baryo lagu ducayso ilahay ummadda uu ka aqbalo ducada iyo kuwii saxaabada maray ilahan baa waafajiisa nabi maxamed oma sheegin waa carab sariiqa oo luqada garana diintana fahansan wey hawshiisiibuu si fiican hordhac fiican buu u kadibna uu bandhigay idan way socon bu nabi sal slam saa hadii la yeelo ayib <clears throat> marka yaa badiica asamaawaati yaa xayu qayuum ayadna waa in lagu dhaba wey ayadoo riwaaya dha wadatan ya xanaan ya manaan way jirtaan intanba ku dhegdhimre xadaثana yaxya bnu sulaymaan ثiqaة imaam xaafid أkhraج albukhaariyu hada alxadiiثa bihada sanad nafsih toddoba kun saddex boqol sideetan iyo sideed xadaثana ibn wahb cabdالlah ibn wahb alqurash qaala akhbaranii cam ibn اxaariث can yaziid ibn abi xabiib can abi اlkhayr abilkhayr magaciisa waa inuu soo maray in badan martad ibn cabdilaahi alyazani baa loo yaqaana anahu samica cabdاllahi bni camr qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qaala abu bakar abu bakar wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu lilnabiyi nabigu wuxuu ku yidhi callimnii ibar nabi maxamedow ducaaan ducaa ibar adcuu aan ku ducaysta bi asaga fii salaatii salaadayda ducaan ku ducaysto oo ilaahay ku baryo ku tuugo nabigow ibar qaana wuxuu uhi qul waxaad tidhahdaa allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira allaahuma inii dalamtu alla waxaan dulmiyey nafsii nafteyda dulman baan dulmiyey kaiiran farawey badan intaasoo dembi aan geysta wey walaa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adigoo may cid kaloo dhaafi kartaa lama arko bini aadam iyo malaa'ig iyo jin wax dembi dhaafi karoo adiga ka ahayn ma jiraa fakfir lii alla wii dembi dhaaf aniga min cindika xaggaada makfiratan inaka anta alkafuur raxiim ducadaasa la baray abubakr hadii la bara de inaga waynu taalla lagu ducaysta wey salaadda haa salaadda marka la galo weliba atixiyaadka geliya atixiyaadka meesha geliya xaggaasa loo badan yahay baabun idaa khaafa asulaana haddaad ka cabsato madaxweyne asulطaan waxaa loo jeeda nin kastoo awood kaa sare leh ama madaxweyne ha noqdo ama boolis dhib badan ha noqdo ama mid <laughs> xafiis fadhi ha noqdo almuhim waa ruux kastoo adiga awood kugu leh wey marxaba way jirtaa waa xadiis sugan wey way jirta waa jirtaa xadiiska isagoo dheerna waa jiraa waa intan laakiin waa idinku filan ayib maxaa kale waa kaa dhamaatay sooma baarak allah fiik baabu idaa khaafa sulaan xadaanaa maxamed ibni cubayd ibn maxamed ibnu cubayd toban jeer ka badan baynu soo mar halla sheego waxaan taagnaanhayaa maxamed ibnu cubayd maxamed ibnu cubayd ibnu yaziid albakdaadi maxamed ibn cubayd bukhari ku dhaha ninkaawo ibnu yaziid albakdaadi sadiiq qaala xadaanii ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabiici can ilacmash sulaymaan ibni mehraan xadaanaa sumaama ibnu cuqba iqat imaam qaala samictu alxaaris ibni suwayd يقول ثقة الإمام يقول قال cabd لله بن مسعوud cabdلله بن مسعوud wuxuu yidhi إida kaana عalى أxadiكم imaam waatana ducadii marka idaa kaana hadduu ahaado calىa axadikum midkiin hadduu saaran yahay imaamun baa mas-uulka ah xabinka galbu ku damta us rubaaxa madaxa ku fujinaya taqadrusahu yani takaburahu kibirkiisaad ka cabsanaysa yakhaafu uu ka baqaayo taqadrusahu santaajiisa ama isla weynankiisa aw ama aad ka baqiso dulmahu gadaradiisa dulankiisaad ka baqaysa falyaqul ha ku ducaysa ruuxa asaga allahuma raba samaawaat asabci allihii samaawaadka toddobada rabbigooda ahayo wa raba alcarshi alcadiim kunlii jaaran yani kunlii mujiiran kunlii ii noqo ilaahayow jaaran koriye ama meel la magan galo yani mujiiran mid badbaadiya oo naciinsadoo magan galo alla ii noqo xaggeed ilaahu magan iiga noqon min fulaan ibnu fulaan waad sheegi haddaad aabihii garan weydana asagoo ku dheg dhib ma lah magaciisaadjeegi iyo wa axzaabihi gaashaanbukiis xulafadiis kuwa u nacamleeye moogtay kaas dhibka badan dadka dhibahay kuwaa daba taagan iyo ciidankiisi iyo wixiiso dhan ba ilah igaga filow iyo wa axzaabihi gaashaanbuurtigiisi isbaysigiis oo min khalaa'iqi khalqigaada jin hadday la socdaan insi hadday la socdaan xayawaan kale hadduu la socdo ay hadduu kugu dirhay hadduu libax kugu sii dayn dhammaan waa khalaaqidu ilaahay iska maangelaysa afur maxaan ilahu kaa maangelaya an yafruda inuu igu degdego calaya dusheeda axadun ruuxoo minhu ka mida asaga iyo axdaaftii khalqi la socdanba yani an yacduwa calaya aw yu'diya ow amase yadqaa inuu igu xadgudbo caza allow sarreeyi weeye jaaruka yani mustajiiruka wey ruuxa ku magan gala adiga waa sarreeyaa ilah ruux ku magan gale ad isku kaa dhiiba muceen ku bidaaye idan meel saru jooga sanaaukam ammaantaadu ammaanta alla way sarraysaa mujiirnimadaada dadkaad magangeliya ilah way sarraysaa wey ka mustajiirka ku magan gale ku kaalmaysan alla waa sarreeya walaa ilaaha illa anta idan marka ducaa culus wey waana kooban tahay baad alla xifdiya laftirkeedu kenya waa dhib badan tahay xadaana abu nacaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana yunis yunus ibn khabaab alasadi saduuqun yukti warumiya biraf can ilminhaal ibni camr alasadi kaa hore waa usaydi usaydi weye oo yabu wataag ninka dambe asadi ah qaala xadaanii saciid bnu jubayr can ibni cabaasin qaal idaa aatayta sulطaanan nin sulaan hadaad u tagto boqor ama madaxweyne ama mas-uul mahiiban laga haybaysto oon fooda la gelin karin oo laga cabsado maciidan laga cabsado laga bao takhaafu aad ka baqiiso an yastuwa bika inuu kugu soo boodo ama ku laacaba ama gacan kaa shaqeeyo waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaat tacrifu fii wujuuhi aladiina kafaruu lmunkar yakaaduuna yaftuuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina idan ruuxaad ka baqaysa inuu kugu soo boodo dhib kuu geysto faqul waxaad tidhahdaa buu ibn cabaas allaahu akbar ninkaan isla weynaysanka taagahaye dadka handada ilahay baa kaa weyn wey waa hordhac khatara wey allaahu ilaahay la acazu u sharaf badan una awood badan kana awood badan min khalqii uunkiisoo dhan jamiican dhammaan uunkiisoo dhan ba ilaahay baa ka sharaf badan kana awood badan wey ka awood badan allaahu acaz ilaahay baa ka sharaf badan oo ka awood badan mima akhaafu waxaan ka baqahayo oo wa axduru aan ka digtoonahayba intaa markaad hor iyo waxaad leedahay acuudu biاllah aladii laa ilaaha ilaa hu acuudu bilah allah magangelaya aladii allaha laa ilaaha ilah uusan jirin ilaa huwa asaga mooyaane almumsik allaha haya ee gacanta ku haya asamaawaati sab toddobada cir an yaqacna inay soo dhacaan buu rabbi ka haya cala ardi dhul kusoo fakadaan wayumsiku asamaawaati an tazuula idan markaan cirkan taagane intaa la eg en wax tiira iyo wax haya midnaba uusan jirin ilaahi subxaana wa tacaala yaa haya an yaacna inay ku soo dhacaan cala ardi ila biidni asaga idinkiisa mooye laakiin maalinka rabbi fasaxo wax badan baa soo fakanhay ida samaaun shaqad ama idan samaaun fatarad ah, hawlo badan baa isbedel ida hawlo badan baa isbedelay maalinka idan rabbi bay ku socdaa inta ku horaysa laakiin mamnuuc wadaadka soomaaliga wuxuu ihi war cirka tir bira ka dayabur ama tolliin ku yaal nimanka hore dadka qaybo fiican bay lahayn aad u qiimo badan mogtay intaas waa fiicanta intaasoo kale wuxuu ihi war cirka tiir bira ka daya ama tolliin ku yaal ilaaha talaadaada berina loo tagaabu arrintii sax wey rafaca samaawaati bikayri camadin tarawnahaa wey wuxuu hi war cirka tiir bira ka daya ama tolliin ku yaal hal taraa min futuurin buu u jeedaa maaha intaan wey tiir biro ku qotama hayana ma jiraan buuhi tolliin ku yaala meel intu ka dilaacay la tolo lama haysaan buui ilaaha taladaana baa la berrin loo tagaa bu taladaa iyo awooda rabbi leedo ad aakhara mudan doontanba iska ilaaliya xarash baa lasu hayaay muhiim wey <clears throat> ilaahu min shari cabdika addoonkaada sharkiisaan kaa maangalaya fulaan hebel ah ninkan hebele wax ismooday ilah iga qabow iyo wa ciidankiisa iyo wa atbaacihi kuwa daba taagan isaga raaca iyo wa ashaaci jamaacaadkiisa kooxihiisa wey ashyaa waa kooxihiisa atbaaciisana waa kuwaas asaga daba socda ee waardiinayaba ciidanka la socda oo min aljinni jin ah iyo walinsi xataa hadduu sixiroolle iyo falbiltow raadka qaadan yahay oo ka cabsanayso ducaan sii daa ah, laga cabsan insi basa ma jinka laftigiisu waa dhib badan yahay waxaan u malayn qolyihii anfacayso ducadan allaahuma allah kun lii ii yani mujiiran mid i magan geliya min sharin qolyaha sharkooda insi iyo jinba jalla sanaa'uka ilaahum haddada weynaatay wa caza allow qaalib noqoy jaaruka yani mujiiruka mustajiiruka mustajiirkaada wey cidda magan ku bida ee daris kula noqota ilaah subxaana wa tacaala waa isaga u adag weeye khalqiga waa jaaruka hadda waxaa loo jeedaa mustajiiruka shuu ku magan galayna adugu mujiir baa tahay oo cidda ku magan gashaay ilah waad magan gelisaa kii ku magan galayna meel weyn buu magan galay isagaa haalib ah awood badan wa tabaaraka ismuka magacaadu sarreeye ama barako badnaaye walaa ilaaha alla ma jiro hayruka aniga aan ka ahayn alaaa maraatin saddex goorad ku celinaysa xadiidku waa saxiix mawquuf ah laakinahu waa marfuuc lanna xadiidkan xadiid lagu keeni karo qiyaas iyo ijtihaad iyo ra'yi midna ma ah xadiidkan wuxuu ka qaatay ibn cabaas raxmatullahi calayhi min rasuuli illaah buu ka qaatay aw min saxaabiyin akhada can rasuuli illah marka laa yuqaalu milu ra'yan aw qiyaasan aw ijtihaadan lamid yahay an soo maray cabdullah bn mascuud xadaana muusa bn ismaaciil atabuudaki qaal xadaana sukayn ibn cabdilcaziiz ibn qays sukayn waa xasan alxadiid saduuq qaala wuxuu ihi ahbaranii abii aabbahay baa ii warramay oo cabdilcaziiz ibnu qays ah aabbihiina abuu xaakim wuxuu le waa majhuul ibn xibbaanna waa tawfiiqiya ama xaafid xajar wuxuu le maqbuul maqbuul bimacnaa layin xadiid ma lam yutaabac ana bna cabaasin saxaabiga ibna cabaasa xadaahu u waramay cabdilcaziz ibnu qays buu u warramay qaala ibna cabaas wuxuu yidhi man nazla bihi ninkuu ku degoo qabto hamun walbahaar aw hamun tiiraanyo aw karbun aw karabun ama maxaanku dhahaay murug aw mase ka cabsada min suldaani nin awood leh oo fadacaa ku ducaysa bi haaulaa'i dacawaat wey ducooyinkan aan soo socda istujiiba lahu waa laga ajiibaya waa laga aqbalhaya asaluka bilaa ilaaha ilaa anta asaluka alla waxaan kugu weydiisanaya bilaa ilaaha ilaa anta adig mooyee inuusan ilaah kale jirin baan kugu weydiisanaya ilan waa waxdaaniya tawxiid buu qoraya ruux in waxdaaniyada rabbiga iyo tawxiidka rabbi lagu baryana waabaa loo baahan yahay ayib rabbi asamaawaati asabci wa alcarshi alcadiim wa asaluka bilaa ilaaha ilaa ant rabbi asamaawaati asabci wa alcarshi alkariim وأsأlka bla ilaha ilا أnta rb الsamaawaati الsبع واlأrضina الsبع wma fiihin toddobada cer iyo toddoba dhul rabbigooda aha iyo wamaa fiihin wax ku dhex jireen malaa'iga iyo insia iyo jin ay dhulka jooga intaasoo dhan rabbigood inaka calى kuli شhayin qadiir ثuma sal ilaaha ilahay weydiisa buri ibn cabaas xaajataka dantaada sheega marka intaa markaad tiidayso dantaada sheego waxaan kugu weydiisan baad inta ku shegaysa mogta weli maashe wax rabbi weydiisanaysa ilahu inaad hebel iga qabato inaad diinta ii fududayso inaad hebel dhibkaasu ii geysaad dulankiisa iga qabato idan marka sii daa hawsha ضaciif اlisnaad ibnu qays hada majhuul lakin alxadiiث asaabiq yashhadu lahu xadidka haddaynu soo maraynay baa u markhaati ka ahay inkastoo fawaariq yar ay ku jiraan baabu ma yudakharu lidaaci min alajr wاthawaab wuxuu baab yahay maa yudakar wixii loo kaydiyey ee rabbi u kaydinhayo lidaaci ninkii rabbi baryey ee alla baryey oo min alajri ajir ah iyo waawaabi abaalgud ah haddaad ilaahay barido baryada lafteedu waxaa cibaado wey aakhiriya adduun ama in adduunka lagugu riyo waxaa rabbi weydiisatay in shar iyo balaayo kugu soo socotay ilaahay kaaga xijaabo iyo in ajirkeeda laguu qoro intaasoo shay bay kuu noqonaysa uuna soo socda marka waxlaan marnaba dhici maysa xadaanaa isxaaq ibnu nasr isxaaq ibnu ibraahim ibn nasr baa loo yaqaana albuhaari saduuq qaala xadaana xamaad bn usama abu usama iqatu rubama dallasa ila anahu fii aakhiri cumrii kaana yuxadiu min kutubi hayri can caliyi bni caliy abu ismaaciil yashkuri iqatu caabid qaala samictu abamutawakil annaaji caliy bnu duaad baa loo yaqaana magaciisa ninka caan ku yahay caliy bnu duaad magacaas buu leeya laakiin kunyadan caan ku yahan ujeeda abimutawakilka ma ku maqaysaa kutub sita ayb cali bnu duaad baa loo yaqaanaa qole waxay leeyi m waa caliy bnu daauud duaad ma ah waa daauud bay leeyiin lakin duaadkaa loo badan yahay qaala wuxuu yihi sheekaas qaala abu saciidin alkhudri saxaabiga wuxuu yidhi can inabi nabiga ka warinaya maa min muslimin muslim ma jiro yadcuu ilaahay baryahaya laysa uusan ahayn yadcu mid rabbi ku baryay yani biismi dembi wax dembiga rabbi ma weydiisanaysid walaa biqaطicati raximin raximgoyn iyo qaraabagoyn rabbi ma weydiisanaysid ilaa hadduu ruux muslim rabbi baryo oo dembi rabbi uusan weydiisanin qaraabogoosnimona uusan rabbi uusan ka baryin ilaa acطaahu ilahi wuxuu siinhaya ixdaa alaain saddex midood buu siinaya saddex aala midood balinaysa ima an yucajila lahu dacwatah ima inuu ilaahay kuu soo dacwadii alla laga aqbalaba oo indhaha saartaba wa ima an yudakhiraha rabbi inuu u kaydiyo yudakhiraha dacwadiga lagu kaydin ajirkeeda wey iyo xasanaadkeeda laguu qoraya lahu lidaaci اlmuslim fi alaakhira maalinka aakhira oga baahi badan tahay adduunyada maanta ah maxaa soo hadhay wa ima an yadfaca iyo inuu rabbi kaga difaaco kaga xijaabo canhu can ilmuslimi daaci min asui xumaanta xaggeeda bimilaha iyadoo kale waxaad rabbi weydiisanaysay wax lamidoo dhibow kugu soo socyo o kugu soo foollaabo rabbi kaaga qabanaya adiga marka dantaada waxay tahay meesha ku jirta balaayada in laga xijaaba kuu dhaantay in ducaan laga aqbalo lagu bani aadam daciif baa tahayo marba haddii aad heli weyday ducadaada bariday beri wuxuu kugu habsadee danba kama lihi waxaa dooni wux inaad aragto un yani waa khuliqa alinsaanu min cajal wa kaana alinsaanu cajuula <clears throat> intaasuu nabigu saddexdaa xalo iyo nabigu dabadhig idan qowluhu tacaala idcuunii astajib lakum waxaan leenahay waa caam maxfuudan bise waxaan leenahay waa maksuus waa maxfuud wey lama khasiisa rabi markuu leeyahy idbarya waa idin ajiibahayaay calaa haadihi uruq اalaa saddexdaa caalamid ba mara ducadu idan xadiidku wuxuu caddaynayaa qowluhu tacaala udcuunii astajib lakum iyo qowluhu tacaala waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat addaaci waa maxay ima an yucajila lahu dacwatah wa ima an yadfac canhu الsuu wa ima an yudakhiraha lahu fi اlaakhira idan qur-aanka waxaa fasiraya xadiikaa fasiraysa inta hore ah maa min muslimin yadcuu laysa biitmin walaa biqaطiicati raximina ducadu hadday dembi tahay inaan la aqbalayninna qur-aanku u caddeey bal iyaahu tadcuun fayakshifu maa tadcuuna ilayhi inshaaa baa daba taala inshaa marka waa maxay inshaaa waa markay dembi tahay ee uusan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuusan bannaanayn baa rabbi ka bariday qadiicatu raximin ama aad degdegto uusan degdegin ducada waa laga aqbali baynu soo mar iman doontaa idan inshaa takhsiiska tacliiqa waxaa gelahaya markaad ilahay dembi weydiisato ama qaraabo gusnimaad ka barido ama aad taa waan beri waan beri ilahi waan ku daaray laga aqbalay idan insha wey laga aqbali maayo intaa dambe dhimala cumuumka anigu darshahayna cumuumka aayadda cumuumkaynu ku jirnaa duca kasta rabbinuusan aqbalaynin xadiiskuna waa caddeeyey laysa biismin walaa qatiicati raxmin baa shardi laakiin ducadii intaa midnaan ahayn rabbi waa aqbalhayaa wuxuuna ku aqbalhayaa saddex qaybood mid ka mida ah, in ayadii laftirkeeda lagu siiyo in balaayo lagaaga difaaco in ajarkeedii meel lagugu qoraado alkhaam lagu siiyo qaala saxaabigu marka wuxuu yidhi idan hadday saa taw rabbi waxa aan weydiisana saddexdaa mid ka mida uu noo gelinhayo yukar waa la badin laakiin sida sababta waxaa weye idan nukir xadiidka saasoo saxiix ku yahay idan nabi maxamed ay saa tahay nukir ducadaanu badinaynaa yaa rasuul allah idan yukir marka waa khata min naasikh wey Eh, eh, mukhtaadka iyo asalka xadiidkaba waxaa ku qoran idan nuktiru waanu badanayna hadday saa tahay nuktir qaana wuxuu idhi allahu ilaahay baa akaru idin ka badan haddaad idinku badisaan rabbi inuu ajiibo oo mid kasta wuxuu weydiisan siiyey rabbi waa subxana wa tacala waa awooda ilah gacantiisa balaaran tahay allahu akar ilahay baa idinka gacan weyn weydinka xadaanaa ibnu shayba ibnu shayba waa cabdiraxmaan bn cabdilmalik ibn shayba ninkaynu soo mara dhowr kor ninka kale ibn abi shayba la saaxib musnad ama ibnu shayba bukhari hadduu ku dhaho waxaa weeyaan waa cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibn shayba qaala akhbaranii ibn abilfuday maxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abilfuday qaala xadaanii cabdullahi bn murhab cubaydlaah ibn cabdiraxmaan ibn cabdulaahi ibn mufa baa loo yaqaana dhiba male ninkaas adu waa xasan alxadiid sida raajixa ah inkastoo bacd culama ay leeyihiin laysa bilqawiy can cammi adeerkiibu wax ka warinhayaa cubaydilaahi ahaa cubaydilaahi ibn cabdilahi ibn mawhab maqbuul <clears throat> can abi hurayrata can nabiyi qaala maa min muminin mumin ma jiro yansubu ama yansibu taagahaya oogahaya wejho wejigiisa ila allah ilahi subxana wa tacala bimacana ilahay baryahayo ila markuu ilahay baryahayo ilahay hortaagan yahay ama salaad bay ku hortaagan tahay ama waa ducaysan qibladaada qaabilso gacmaha taagaysa nin ilaahay isu dhiibay oo wejiga aadiyey ma jiro wey yasalu rabbi weydiisanaya mas'alatan su'aal iyo bari iyo duco ilaa hadduu jiro acطaahu ilahay waa siiya iyaaha ducadii siiyaa iyo su'aashii ima cajalaha lahu ama wuu u dejin fi dunya addunya ugu dejin wa ima dakharaha ama wuu u kaydin lahu muslimkii fi اlaakhirati maa lam yacjal hadduusan degdegin qaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul wamaa cajalathu degdegiisu waa sidee degdeg waa noocee qaalna wuxuu hi yaquul wuxuu odhan dacawtu wadacawtu walaa araahu yustajaabu lii dacawtu waan bariyey dacawtu waan ku celiyey waan ku celiyey walaa uraahu ama arko walaa araahu ama arko yustajaabu in la aqbalhayo liani waxba iga socon maayo wax badan baa igu tegayo waxba iga socon maayo looso istaagahaya wixii beena kugu tego horta iska eh, eh, islaamka u celi oo dadkii cafiya dheh oo xaaraantii iyo boolidii iyo tuugadii iyo khiyaanadii dhagata iska celi kadibna ducada wadaxaa daalin waa saaku darayso ayib jirku markuu samaysan yahay daawo ma qaato ducaduna markay samaysan tahay socon mayso waa in sunta laga saaro ruux markuu sumeeyo dhakhaatiirtu maxay siiyaan daawo sunta saarta qolyahan geedahaas ku daaweeye marka hore waxay ku siinhayaan daawo caloosha bixiso oo jirka nadiifisa ama mataka badan kaa keenta ama caloosha bixiso oo kusaaba garaysa kadib baa daawo lagu siinhaya haddii kale facaaliya yeelmayso saar ilmafcuul noqon maayo idan ducadaada albaabada soo xiray albaabaha fur madaalimta celi dadka cafiya dheh ninka cirdigiisa wax ka sheegtay xoolihiisii dhiiggiisii aba markaa ishuba marka hadda ducayso insha allahu tacala way soconaysaa cidda islaanta laaadka kaale sheei tir ismuhu baad noqonaysaa ismuhu bay tiri somaali hore mise nin bu ah wuxuu yidhi ma aqaano in la yidhi xorod mar inuu ahaa iyo in masaajid sheex labada mid ba ahayd masaajidda waxay somaalidu aaminsanaayeen waa mabda aad u fiican wey ruux aan weligii sinaysanin oon boolina qabin xoolo islaameed iyo tuugo iyo khayaanaan xaafa salaamoo ceebka saliina unbaa jeexi oo bilaabi waa beyt ilaahay lagu cibaadaysanayo looma ogolo nuqsaan iyo daro lama ogolo ya may salbay leedahay salbay leedahay salbay leedahay beytka ilahay looma ogolo hawlahaas kufaar quraysh waxay garatay sharciguna uusan naqdiyin waa loo baahan yahay ayib almimkaasa raggi baa meesha jooga waxa laga waayay baa layidhi nin intuu gafteeda qaado meesha masaajidkii <laughs> bilaaba haweenkii idinkaa roona bal waxayaa layidhi saas markii qaaday badeelka qaaday bay iska dhigtay waxay tir isma balwada <laughs> almuhim adoon isii markaad ha ducaysana macnuhu ma ah iska ducayso ducada laftirkeeda cibaado ah ha ka daali laakiin marka hore soo sax wixii khalad ah iska sax baabu fadl ducaai ducada fadligeeda baab xadaana camr ibn marzuuq qaala ahbarana cimraan alqaطaan saduuqu yahy can qataada bni ducaamat asaduusi can saciid ibn abi xasan xasan albasri walaalkii wey saciid ibn abi xasan waa xasan ibn abi xasan buu ahaa ninkaas magaciis ninkanna waa saciid ibn abi xasan labo sheekho walaala ah wey iqatu mashhuur bashri sida walaalkii ma aha laakiin asna waa nin caalim oo iqa ah wey can abi hurayrata can nabiyi qaala laysa shayun shay ma jiro akrama ilaahay kaga qiimo badan cala allah ilahay dushiisa min adducaai ducada wax rabbi uu ka jecel yahay kana qiimo badan ducada ma jirto adducaau huwa alcibaad inaa ilaahay barido addoonnimo wey idan marka ducada waa kariima cala allah subxaana wa tacala laysa shayun shay ma jiro weeye min alcibaadaat waalacmaali asaalixati wagayriha akramu ka wanaag badan ama ka qiimo badan cala allah ilahay dushiisa min adducaai ducada xaggeeda idan marka ducadu waa shay qaali ah lagu ducayso xadaana khaliifata bnu khayaad shabaab ninki loo yaqaana way alcusfari saaxib taarikh qaala xadaana abu daawuud aطayaalisi sulaymaan ibni daawuud qaala xadaana cimraan alqaطaan saduuq yahin can qataada ibni dacaamata asaduusi can saciid ibn abi xasan albasri can abi hurayrata can nabiyi qaal ashrafu اlcibaadati adducaau xadiidku waa xasan sheekh waa daciife raxmat ullah calayh ma garanin shekh wuxuu u daciifay xadiidkan lanna waa nafs ariiq alawal wey sanadka horena soo hayna un wey waxay ku kala duwan yihiin khaliifat ibnu khayaad iyo abu daawuud tayaalisi baa ku jira xadiidka horena camr bn bisaa ku jira ama laga bilaabo cimraan alqataan ilaa aakhirka xadiidku waa isku mid idan markaa sheekh wuxuu daciifiyey ma garanay xadiidku waa xasan sida loo badan yahay <clears throat> ashrafu اlcibaadati cibaado waxaa u sharaf badan adducaau ducaada lanna xadiiska saxiixa ah adducaa huwa alcibaada taageeray adducaau waa mubtadaa tirahdeen huwana waa damiiru fasl idan haddii damiiru fasl u yimaada bayna almubtada'i waalkhabar muxuu faa'iideeyaa qasri fii cilmi macaani baalaaqaadkaad ku barateen idan ashrafu اlcibaadati huwa adducaa iyo adducaa huwa alcibada wa iskeenaya isku macnahu sumcay noqonaya marka sanadka xadiidkuna hadda wax lagu daciifiya ma muuqdo xadaana abulwaliid xasan wey xadiiku insha allahu tacala xadaana abulwaliid cabdilmalik ibn hishaam aطayaalisi qaala xadaana shucba ibn اlxajaaj can mansuur ibn muctamir can dar dar ibn cabdilah eh, zuraara baa loo yaqaana magaciisa dar ibn cabdilaah ibn zuraara iqat imaam ila anhu rumiya biاlirja can yusayc ibn macdaan yusayc ibn macdaan iqat imaam can الnucmaan ibn bashiir asaxaabiy aljaliil can الnabiyi qaal ina ducaaa ducadu huwa alcibaadatu sagaal cibaada ducadu ayadun baa cibaada awood lanna ducada laba qayboodoo ducaau mas'alatin wa ducaau sanaa'in bay noqon uma qaala rasuulku wuxuu akhriyey udcuunii astajib lakum idan amar wey xadaana cubaydlahi bn muusa cubaydillaah ibni muusa can mubaarak ibni xasaan cubaydillah waa nin iqa wey jaliil ah can mubaarak ibni xasaan daciif can caطaa ibn abi rabax التابعي الجليل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي نبga waxaa la weydiiyey أي العباadة أفضل cibaada mideebaa u fadli badan qaala nabig wuxu uhi ducaau lmar'i ruuxa ducadiisa u khayr badan linafsi naftiisa u ducaysto ruux asagu markuu ilaahay intuu ducayso isagu isu duceeyo ilahu anigii dambi dhaaf uu daldalo asagoo isu duceeye kadibna muslimiinta u duceeyo ayb culmad isku khilafsan yihin waxay leeyihin ruuxu ducada markuu ducaysanayo minuu lafihiisa ka bilaabaa khayr badan mise intii muslimiinta usoo duceeyo wax dhintay wax nool usoo duceeyo kadib buu asaga ducaysan oo baabul iihaar buu galahaya laa iihaara fi lqurbaat yani waxyaabaha rabbi lagu dhowaanayo ruuxna iskaga hormarin mayso adiga wax kaaga baahi badan ma jiro salaaddii baa loo istaaga sabkiiba meel bannaanaado ayada lama rabo inaad tirado oo ad sabka hore ajirkiisa mara dunya inaad cidhiidhigaas dhib aad muslimiinta u geysatay aad xoogo yar xoogan tahay sida ragga qaarkiid ka carari mooyee khayrka cidna kagaan bahay badna wax ruuxa loo doodaye loo hormado wixii adduunyaha cuntooyinka raashiinka iyo dharka iyo manaasibta iyo waxyaaba noocaas ee adduunyaha ruuxa lagu hormariyaa oo aduu laskaga hadhaa dadkana lyada qaata laakiin waxaad cilaalatay alla u dhawaasho naftaada ruux kaaga baahi badan ma jiraan sadara ducada aad ka bilaabi allahuma fir la ka bilow ayib kadibna haddii aad kari karto muslimiintana ku soo dar aad bay u khayr badan tahay <clears throat> bal asbaabta ducooyinka lagu aqbalo waxaa ka mid ah inaad muslimiintana u ducayso ayib lannu malag baa kudhihi allah ka aqbalo soo ma markaa muslimiinta u ducaynayso malag baa kudhihi walaka bimitl malag baa aamiin kuu dhihi idan aaminta waxbaad ma taraysaa markaa asbaab badan baa mesh ku jirta ya sheekh dhib ma laha beryahan waa show waa dhexdooda naga maqnayd waan soo maray bukhaari hawlaha ka hadlaya soo maray in jamca loo duceysa wax dhiba ma laha laakiin inaan dhaqan laga dhigin had kahor imaamku aamiin aan la kacayn hadduu ka tagana laga dhigo inuu khalad galay hadduu ka tagana laga dhiga inuu khalad galay ayb ama uu noqday wahaabi u noqday ayib ilah alla baro subxaana wa tacaala dhaqanka salafka u cibaadaysan jiraan loo cibaadaysto ilahna loo baryo subxana wa tacaala hadduu hal marqac ka siiyo uusan dhaqan ka dhigan waxaan ku diidna mahayo inuu laakiin shaqo ka dhigto hadii kahor gacmaha la taago dadkuna iska sugaanba oo ay noqoto caada mustamira sida sunna mutabaca hadhowna ruuxii la imaan waayo lagu inkaro waa hawshaan la dagaalamayno laakiin marmar duruuf keentay ilaa balaamin sheekh ducee wax dhibo ma laha laakiin in dhaqan laga dhigto booskana laga fiirsado caada mutabac ay noqotaan diidanna hmm. mhm. maana taageer hadda hawsha way abu khaalid hadda way bislaatay way kala baxday maadaama ay bislaatay la fahmi karo waxaa la diidan yahy waxa la diidanayn waa in hadda tafsiil la geliyo lanna waagi hore waxaad dufaad ka qabateen waxaad tirahdaan duca bacda salaa lama ogolo ruux kastaba goonaha ha ducaysto waxaad ka cararayseen inaad baabi'isaan sunnadaas mutabacada ee dadku ay ka dhigteen dhaqanka inkastoo aanan haynin birnas hadda salafkii ruux bacda salaa markii la tukaday imaam duceeyo aamiin loo yidhi aanan naqli aanan ku haynin haddana waxaan ku diidna ma hayn haddaan laga dhiganaynin duca caada mustamira iyo ariiqa mutabaca oo sidii sunadii loo ilaalina xifdinay maali ibn anas wuxuu leeya caamir bn cabdilah ibn zubayr baan arkay oo ducaysanaya yadcuu bacda sala gacmana taagay ayib eh? dariiqo kasta oon salafku ku cibaadaysanin inagu ma mancinaynaa hmm. ay ariia hmm haye sifiican mhm. labadi waa haynaa khaalisan liwajhi la horta qalbigeega laguma jiro ilah ba ogtaas taa waa ka hadha soo maa itibacna waxaa leeyahy salaadaha kadib ducada waa la aqbalaa ducadu waa mustajaaba bacda salawaat kayf haddambase bacda salawaat nabi muxuu yiri ducada waa la aqbalaa idan bacda salawaat ducada inay ogolow waxaad ka niqaashtaa keliya jamaaciir baa la ogolyahay mise fardiya mar hore maadankiin mar ka baxda baabka hmm. hmm. waxaan ku raacaynaa rasuulkii salawaatullah wasal iyo saxaabadiisi nabigu markay ishaaru bixiyey oo ah inuu yidhi sal slam bacda salawaat hala ducaysto ducada waa la aqbalaa ducadii marka fardana waa loo ducaysan karaa jamaaciina waa loo ducaysan karaa idan ikhlaaskii uu ku xidhnaa qalbigay ku xidhantaho waa dadaalahaya mawdica oo bacdi salawaad a nabiga haba ishaaro ishaaro bixiyey soo ma waxaynoo hadhay fardan ma loo ducaysan karaa iyo jamaaciya waxaynu soo marray salafka oo u ducaysay jamaac ahaan u ducaystay bukhaari bana kusoo maray abu dardaa oo laynoo ducee anas oo loo ducee oo duceeyey baynu soo marray maynaan bacdi sala ahayn idan duca jamaacina waa sugnaatay hadday duca jamaaci ay sugnaatay fii makaan halkana waynu keeni karaa haddayna ka dhiganayna caado mutabaca anu ma arka waxad ugu haysataan kulleed inaan wetahay <laughs> kayfiyadaha waa haynaa bacd sala nabiga intuu saad ka baxay ducaystay oo saxaabada u duceeya ma hayno ma hayno lakin waxaa saxaaba ducaysatay jamcaama ducaysatay taabicin duceeyey hadda waxaa diidantihiin keliya waad ogolaateen bacd kalan la ducayso in jamaaciin loo ducaysto khaarij kalana waad ogolaateen waxay ku dhegan tihiin bacda asalaa halka mixraabka ah in imaamku gacmaha taago dadkana aamin ay dhahaan intaasaan isku haynaa soo ma idinku waa diideen anna laakin marmar way banaan tahay makaankii waad ogolaateen haddama ka noqoteen idinka waxaa tiraan ducada waan ogol lahay bacd salaa ma diidantihiin sheekh waad ogoshiin bacd salaa lannu axaadiistii baad yaa tilmaamaysa bacd salaa in la ducayso ducadana ay mustajaabo tahay sida aadaanka iyo iqaamada bacdigood ay ducadu mustajaabo u tahay in fardiyan loo ducayso waa ogolaateen laakiin waxaa diidantihiin jamaaciyan in loo ducayso bacda asalaa fi lmasjid soo taxdiidkaa maaha hade maxaluzac waa inoo xadidan yah waba yaan la sii ballaarin sida cabdilfataax oo kale baarak allah fiik xadaana cabaas ibn اlwaliid annarsi saduuq kayis xaafid qaala xadaana cabdulwaaxid ibn ziyaad qaala xadaana lays ibn abi sulaym ضaciif jidda qaala akhbaranii rajulu nin baa ii warramay waa mubham sheekhu layث bn sulaym mubham wey min ahli اbasra qaal samictu macqil ibna yasaar baan maqlo yaquulu leh inطalaqtu maca abi bakr waxaan raacay oo maca abibakr abubakr baan raacay maalin maalmaha ka mida haddaan macqil ibn yasaar waa saxaabi kale ila الnabiy rasuulkaan u raacay salawatullah slam alayh faqaala wuxuu yihi rasuulku yaa abaa bakr abaa bakrow la shirku shirkiga fiikum dhexdiinna muslimiin haddaad tihiin akhfaa ka qarsooni badan min dabiibi namli quraanjada socodkeeda quraanjo socotay shanqar ma laha sawaxankeeda walaa jaanqaadkeeda midna la dareemi maayo bal axaadiis waxay ku darayaan min dabiibi namli cala asafa yacnii quraanjo ku socotay dhagax sibsib ah mutuleel mutuleel hadday quraanjada ku dhaqaaqdo walaa mutuleel iska day hadday waraaq dul marto walaa wax yeeri shanqarayn nabigu waa sii fogeynaya idan waa maxay shirkigu suu u qarsoon yahay wuxuu ka daran yahay weeye qur-aanka ku dul socoto dhagax sibsiba ama amlas ah shirkigu akfa waa qarsooni badan yahay ka qarsoon yahay fiikum dhexdayna muslimiin haddaad yihiin min damiimi namli quraanshada tukubiddeeda ama socodkeeda idan waxaa weeye marka shirkiga hadda waa shirku sumca aw alriyaa aw alcuj wixii lamida w shirkigu waa fara badan yahay asqari akbar buu leeyahy xataa ka weyn baa dadka u qarsoomara badan u dhumanaya somalia maxay kusoo soo dhex jirta intaan wahaabiye aysan imaanin ka hor somalia maxay dhex taagnayd waa las og raggii macaawi ugu haystay aan ka dhaqaaqila waa nimanka hal mar aan gacmaha aamiin dhahno kadibna aan iska dayno eele itibaac iyo ikhlaas iyo waxaa la rabaa iyo kayfiyada nabiga lagu waafaqo haddii kale bidci laafiyad gelaysaa la taagan hawlahaas wahaabiya ka dambaysa ruux waa in loo qiro weeye fadligiisa soo ma ah, fadligiisa in loo qiro weeye laakiin inagu waxaan aaminsanayn <laughs> wadaadku markuu tufdhoomcal xaakadiisi cabis in la laqo isna mariyo hawlahaasanu soo mar farxalkiisa intuu farxasho in la cabood ku laayo innagaa indhaha saaray ayib marka wax badan baa jira mid taaruku salaada oon tukanaynin oon soomaynin ood moodayso asaga dhanba u saara aad moodi in ciid iyo dambas lagu rogay oo raamaystay oo duco loo hoos wadaya naga arag loo safri weliba meelo loo aadi boqol kilomitr laba boqol loo safraayo habeenna loo dhici reere basoo ducada way xirantaha nagaa soo marray haddii weliba laiskugu yimaado allabariyo geed laiskugu yimaado hebel ma joogaa waanamaiyo aad ducaysan ama nakalawadiya hebel baa la sugi cabdoona uu leeyahay ducada isagaa iskale ninka ku qaldan maligii baa galay waxaasoo dhan ba hawlo soo jiray ahay haddana weli waa baaqi laakiin in badan baa badbaaday wada asagana iyo manhajka asagao manhajka adduunka lala dagaalamaya gaala dagaalamaysa wey suufiyaan lama rabo walaa shiica lama rabo walaa qaadiriye walaa saalixiye walaa uweysiye walaa axmediye walaa nawriye walaa sheekh murjaan iyo waxaad sheegi jirto wax la rabo ma jiraan shacaab abdiwahaabi raggiisa la daba taaganya waa intaa muhiimta kulligood ayagaa qoraya wasaair alkhaarijiya albritaniya alamarikiya alfaransi kulli gaal dhan akhri waxyaabaa taqriirtooda nimanka haddaan la qabanin bedha adduunka ayaga qabso maxaa yeele waxay dhaheen waa dariiq daaragti ah ilaa maxamed waa wado toosa maxamed ku dhacaysa dhehen maxamed ta ku dhacaysana balaayay keenaysa waxaa rabnaa dadka in la gooyo xaggaa loo diro jidku u qalloocdo webi lasoo dhex maro kadib lugta aad ka jarto adoo sagaa nafku haysa aad kadib maxamed u timaado waa dariiqii lagu qanciyey markoo lagu qanciyo kufaar quraysh wey kufaar quraysh iblis wuxuu ku qanciyey mujrimiin baa tihiin waa dembi badan tihiin fajaraa tihiin yani waad xun tihiin ilaahay si toosa ah lama xidhiir kartaan waad kharibantihiin idinkoo mujrimiin oo daalimiin oo mudnibiin ah miad hadda gacmaha harku taaganaysaan ukaabiye sii mara waa sodo geedka dheerdadhowsan maay dhaheen geed gaban baa lagu fuulaaba lagu koraa maa nacbudhum ila liyuqaribuna ila allahi zulfa dariiqadaa waa in la soo maro aweye la maro adduunka aqdaab iyo awtaad iyo nuqabe iyo nujabaa jirta labaiyo toban wadaad baa adduunka la maamula sanadkan ninka anigu soo marin socon mayso muusiyo reerkoodaaba mid baa ka subaxay waa dhowey toban sano ka hor wuxuu ducadii reebil aniga aan soo marin socma maysaba caruba kaas ilaha bara laga aqbal aniga soo marta jagbontida i yeela isbaara ii taalla hawlahaas o bay marka la dagaalamayeen khayr allahsi khayr allahsi allah barakey ummaddan allah ku badiyo faqaala abubakr abubakr wuxuu yidhi wahal shirku shirkigu ma yahay nabi maxamedow ilaa man jacala maca allahi ilaahan akhar shirkigii baa abubakr oo afdalu saxaabati wa calamu buu ka qarsoomay shirka nabigu uu tooganaya hadduu ka qaylihayo yo wuxuu qaatay in intii sanab la soo qaatay meesha oo la qotonsado la baribas inay tahay shirku kaa besa ma aha ayb ilaahay khayrkii wax la moodo wey alakhayriya aboodi iyo diiq madow iyo wax laga daba wareego wey duqeey iyo habre la garan waayo la baryo wey kuwo loo nagaroo yidhahda sheekh hebelow shardi adrigii islaam baa xayn ka fakatay baa layidhi markaasay sheekh sheekh dhaqano la odhan sheekh dhaqanoo ariga uu xero dhaafay oo xiso xidh bay tiri asagoo makhrib u taaga markaasu wuxuu yidhi ilaahay baa soo dhoweyna orad orad buuri alla sheekh dhaqanoo ilahay uga hadlaynin bay tiri wax la yaqaanoo dhacay wey ma waxaan iska samaynayno hadday xeerki jirtona ariga fakrada iyo wixii meel aalaba sheekhu xirsi u gooyo balagu dhigo oo wax kala turo jiita marka waxay tiri sheekhu u kaadayo ilahay hagu hadlayna ariga u xirsi xibbay tiri marka hawlo badan baa la maray ilaahay subxaana wa tacala ummadda waxa ha dhex saaro idan marka awooddan waa in lagu bixiyo wey arosha iyada shirkiga ummadda laga digo kitaabta loo akhriyo la fahansiiyo ayib ilaa man jacala maca allahi ilahay maciisa cid yeesho u mooyeen ilaahan ilaah kale aakhara faqaalana wuxuu waladii nafsii biyadih xaggaad aadadna abubakarow la shirku akhfaa min dabiimi namli laakiin dawaan ku sii alaa adulka miyaanan kutusayn calaa hayin hay yani calaa ducaain wey idaa qultuhu haddaad tiraahdo dahaba canka uu kaa tagahayo qaliiluhu qaliilu shirki wa kaiiru shirkigaana waxaa ka asqarka a weyn amaa ka weyn ee akbarka ah tuubu u baahan yahay gaalnimuuna keenahaya iyo khuruuj min almilla an xadis kala cadaynaysa xadika abi sacid alkhudri ba xadiikan laftirkiisa cadaynaya fii musnad axmed wahayri qaala wuxuu yihi qul waxaa tidhahdaa abubakarow allahuma ini acuudu bik alla waxaa kaa maangelaya an ushrika bika inaan kuu sharig yeelo wa ana aclamu anoo garanhaya waxaanu sharki yahay wa astakfiruka waxaan dembidhaaf kaa weydiisan limaa laa aclam min ashirki wuxuu shirkiga ii dhuuntay enan ogeyn sanadka xadika daraab baa ku jira laakiin xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiix baabu adducaa'i cinda ariix in ilaahay la baro subxaana wa tacaala marka ay dabayluhu kacaan ama duufaanuhu kacaan xadaثna khaliifaة bnu khayaad alcusfuri qaala xadaثna ibnu mahdi cabdiraxmaan qaala xadaثna almusanى ibnu saciid iqaة rabama akhطأ can qataada bni dacaamat asaduusi qaal cafwan can anasin qaal kaana الnabiy nabigu ilahi wuxuu ahaa idaa haajad markay kacdo riixun dabayl shadiidatun daran hadday kacdo iyo duufaanno iyo ceeryaamo qaala wuxuu odhan jiray allahuma innii asaluk alla waxaan ku weydiisan min khayri maa ursilat bihi wixii lala soo diray khayrkiisa ilan amar bay ku socotaa waa ma'muura dabayshu ilaa wixii lala soo diray khayrkiisaan ku weydiisan wey wa acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa ursilat bihi wixii lala soo diray inay guri dumiso inay alaab la kacdo inay lacag bitiso inay wax kala tuurto waa sharkii lala soo diray bay ka mid tahay inay saxan ku siiso inay hawada ay tahwiye fiican samayso inay waxdejiso waa khayrkii bay ka mid tahay ilahu khayrkaan ku weydiisan sharkeeda waan kaa maangalay waa meesha ku jirta xadaثna أحmed بn abi bakr ibn اlqasim ibn اxaariث iqaة imaam أxmed ibn اlqasim ibn اlxaariث ibn abi bakr baa loo yaqaana qaal xadaثna muغيra bn cabdiraxmaan alquraشhi saduuq rubama wahim waqiila iqaة faqiih can yaziid ibn abi cubayd alأslami mawlى salamta ibn اlakwac can salamata mawlihiisi wax ka warinaya qaala kaana ida ishtadat الriixu dabayshu markay daraato yaquulu nabi wuxuu odhan jiray laaqixan laa caqiiman laaqixan yani allahuma ajcalha wey ilahu ka dheg dabaysha laaqixan mid khayr wadda wey khayr xambaarsan liqaaxu asal waxaa weye waa halaha geela irmaan ee la maalo wey ilaa hashu markay irmaanta candhada buuxdo oo dee dhiilka laga buuxso idaa marka ilah waxaad ka dhigtaa dabayl irmaanoo daruuraha soo kaxaysa oo roob keenta ilah ka dhig wey ma dadka aafaysa allah waa ka dhigi الريح الحامل للسحاب الحامل للماء كاللقحة من الإبل اللهم اجعلها كده لاقحا وأرسلنا الرياح لواقحة طيب دبيشة بع الرميساء ضرها الرميساء بيها كان تول إلا كده من خير لوط لا عقيما من مدليسها كده موي dabayl ma dhalayson roob lahayn oo intay wax guryaha kala turto kalaakiciso dadka aligto tif biyaan laga helin rabbi waa ka dhigan iyo in lagu duceeyo baab laa tasubu الriixa hada wabiاllahi towfiiq